بsم الlh الرحمن الرحيم الحمdu للh رب العاalمين ثم الصلاة والسلام على رsuuل الlh وعلى آله وصحاaبته أجمعين فxdثnي جمع من الشhyوخ آخرهم شhيkhنا الشhيخ صالح بن عبد الله العسيمين غفر الله lh جميعا بإسناaد كل منهم إلى سفyان بن عينة عن أر بن dيrان عن أbي qاbوس mولى عبد الله بن cمر الcاص عن عبد الله بن cمر الcاaص رضي الله تعالى عنهma qال qاla رsuuل الlhi صلى الله عليه وآله وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا mن في الأرض يرحمكم السماء ومن طرائق الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين بإقراء وصول المتون خاصة رسول حديث المصطفى والرسول المجتبى صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ليفوزوا بسعادة العجل والأجل فهذا هو المجلس التاسع عشر من مجالس إقراء وشرح كتاب سنن النسائي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 horeyna waxaa noo soo hormaray qeyba iyo daraf ka mid ah axaadiista iyo abwaabta ka hadlayso tayamumka ee noocyihiis kala duwan xadiidka saddex boqol iyo labaatanaad qaala imaam nasai aleyh raxmatullah ullah mxamed ibn calaa abu karayb alhamdani weyaan hiqat xaafid qaala xadathana abu mucaawiya maxamed ibn khazim adariir waa hiqa can ilacmash sulaymaan ibn mihraan sulaymaan ibnu mihraan alkahili hiqat xaafid mudalis weyaan can shaqiiq eh, shaqiiq waxaa weeyaan shaqiiq ibnu salma abu waa'il alkuufi waa hiqat mukhadram islaamnimadayna wuu soo gaaray eh, gaalnimadayna waxaa weeyaan xilliga nabiga lasoo bixinaya alayh slat o slam amaba xiliga nabiga noloshiisu soo gaaray calayhi salaatu wasalaam laakiin muusan arkin qaal wuxuu yihi kuntu waxaan ahaa jaalisan mid fadhiyo maa cabdilaahi cabdilaahi ibnu mascuud weeyaan haddii cabdilaahi keligii la sheego haaliban wuxuu ku dhacayaa sheegitaanka isaga ah cabdillahi bn mascuud weyan waa abi muusa alashcari cabdullahi bni qays weyan radi allahu tacala canhuma faqaala faqaala wuxuu yihi abuu muusa abuu muusa dhawaaqa wuxuu yihi alam tasmac miyaadan maqlin cabdullaahiyow qowla camaar camaar bni yaasir hadalka u yihi soo maadan maqlin licumara sid cumar uu ku yihi miyaadan maqlin muxuu ku yidhi bacahanii rasuula rasuulka la ayaa i diray sala allahu alayh wali wasalam fii xaajatin dan ayuu i diray fa ajnabtu waan janaabay oo falam ajid ilmaa biyo maanan helin fatamaraqtu waan wilwiloomay ama waan raftay bisaciidi boorkii iyo caradii ayaan ku raftay amaba dhulkii ayaan ku raftay weeyaan uma intaa kadibna ataytu nabiya nabigaan umid sal slm fadakartu waxaan u sheegay dalika arrinka aan sameeyey iyo wixii igu dhacay lahu nabigaan u sheegay sala allahu alayhi waali wasalam faqaala rasuulkan wuxuu yidhi inamaa in kale ma ahni kaana waxaa yakfiik kaana waxaa ahda yakfiik mid kugu filan an taquula ay an tafcala inaad samaysa haakadaa sidaa weeyaan wa daraba kadibna nabiga wuxuu ku dhuftay biyadayhi labadiisa calaa calood al ardi arada ayuu ku dhuftay darbatan ay darbatan waaxida hal mar ayuu ku dhuftay nabigeena sal l slm famasaxa nabigu wuxuu mariyey kafayhi labadiisii muxuu ahay calaa calood ayuu mari weeyaan labadii calaalood ayuu mariyey aradii uma kadibna nafadahumaa nabiga wuu dhaqdhaqaajiyey wuu hurgufay farihiisii uma intaa kadibna daraba wuxuu nabiga ku dhuftay ama mariyey bishimaalihi gacantiisa bidaxda calaa yamiinihi midigtiisa wa biyamiinihi midigtiisana calaa shimaalihi bidaxda ayuu mariyey calaa kafayhi labadiisa calaaloodiya iyo weji wejigiisa ayuu nabigu mari sala allahu alay wasalam fa qaala cabdullahi wuxuu yidhi alam tara miyaadan arkin abuu muusow cumar sayid cumar lam yaqnac inuusan ku qancin biqowli camaar camaar ibn yaas hadalka u yiri inuusan ku qancin soo arkin weeyaan xadiidkan axaadiist hore unbay iska agdhow yihiin oo aada uguma duuna ninka la yidhaha camaa ibni yaasir iyo qisadii sayd cumar dhexmartay unbay soo naqlinayaan laba ay soo naqlinayaan labadan saxaabi cabdullaahi ibn mascuud iyo abi muusa alashcari ayagaa iska wareystay marka waxayna soo naqliyeen ay soo guuriyeen hadalkii uu nabigeena kasoo guuriyey calayhi sala slam camar ibni yaasir ayay sheegeen iyo sifadii uu muxuu ah nabigeena sala allahu alay slam u tusay ninka la yihaahdo camaar ibnu yasir inuu gebagabaysto meeshaan marka waxaa ka muuqata in hal mar darbatan waaxida hal mar in calaacalaha dhulka lagu dhuftay halkii marna calacalihi eh, mxua kafaynkii kor iyo hoos la mariyey hoos dee carada ayaa lagu dhuftay eh, waxa weeyaan korna la mariyey oo labada calacalood ismariyey iyo wejiga in lagu masaxay ayaa ku cad weeyaan marka eh, meeshaan marka dhowr arrimood ayaa in laga fiiriya u baahan mas'alada koobaad mas'alada koobaad waxay tahay riwaayaadkan kala duwan riwaayaadkan kala duwan waxa weeyaan waxay tusinayaan in tartiibta ay laazim ahayn hadda markii weysada ay noqoto tartiib waa laga maarmaan oo calaa calihii in la dhaqa eh, luqluqashadii iyo waxaa weeyaan iyo sandaarsigii wejiga dhaqitaankiisii gacmihii dhaqitaankoodii kadibna timihii iyo muxuu aha iyo madaxii eh, la masaxa ilaa lugihii la dhaqo tartiibtaas marka waa laazim laazim weeyaan laakiin gabagabada sida axaadiistan ka muuqata laazim maahan maxaa yeele qaar waxaa hormartay ama nasoo aan soo marnay in calaa calin la hormariyey marna wejiga la hormariyey marka inay xaalada wuduuga tartiibtaas ay laazim ahayn ayaa laga qaadanaa weyaan ayaa laga qaadana walcilmu cind allahi tabaaraka wa tacaala waayahay marka xadiidka imaamka tarjamada u tarjamatay oo ahayd in qofka janaabada ay ku dhacdo uu gabagabaysan karana uu ku cad yahay weeyaan hadalka uu muxuu cabdullaahi ibnu mascuud uu yihi alam tara ana cumara alam tara cumara lam yaqnac biqowli camaar hadalka uu sidaa yirina waxa weeyaan horaan ayay waxay qabeen ninka la yidhaahdo sayid cumar iyo cabdulaahi cabdillaahi ibnu mascuud ra'yigaas waxay qabeen in qofka janaabada qaba uusan tukanaynin hadduusan biyo helin ilaa biyo uu ka helo laakiin markii dambe way ka noqdeen fasaara ijmaacan ijmaac weeye marka ahlulcilmiga alawaluuna wa walaakhiruun waxa weeyaan waxay qabaan in qofka haddii janaabo ay ku dhacdo ee gabagabada u istaagaysa booska qabayska weeyaan walcilmu cind allahi tabaaraka watacaala baabu tayamumi gabagaba ayuu baabkan u baab yahay bisaciidi saciid lagu gabagabaysto saciid wuxuu yahay waa u tegi doonaa ma boorkiia ma caradii dhulkii on boor lahayna ma ma calaa wajhi lardi arladaan o dhan wixi dusheed ahaaday miyaa saciid la yihahdaa waan u tegi doonaa insha allahu tacala ikhtilaafka amaba khilaafka culimada udhexeeyo fi hada albaab xadiis saddex boqol iyo ko iyo labaatanaad qaala imaam nasaai caley raxmat ullah akhbarana suweyd ibn nasr ayaa noo waramay almarwazi weyaan suweyd ibn nasr almarwazi weyaan hiqa qala wu xadathana cabdullah cabdullahi ibn mubaarak waa imaamkii a taqanin waa hiqatun habtun xuja can cawf ibn abi jamiilata alacraabi weyaan hiqatun rumiya bitashayuc inuu shiicanimo ku dhow yahay ayaa lagu yaro tuuray lakiin waa hiqa weyaan ninka asaga waa hiqa cawf can abi raja abi raja waa cimraan ibnu milxaan weyaan mukhadram hiqa nabigeena wuu soo gaaray sal slm lakin muusan arkin alayhi salatu slam qaala wuxuu yidhi samictu waxaan ka maqlay cimraan ibn xusein saxaabiga jaliilka cimraan ibn xusein waa alkhusaaci abu nujayd weyaan ninkaas wuxuu la soo islaamay abu hurayra iyo isaga ayaa hal sana soo islaameen caam khaybar ay soo islaameen alimaam xasan albasri wuxuu leeyahay meesha la yihahdo basra qof imaaday oo gaadiid saaran oo ka khayr badan cimraan ibn xusein ma jira weyan wuxuu geeriyooday laba ama saddexda eh, kontonka laba ama saddexda laba iyo konton amaba saddex iyo kontonka jiro nabigana sal alla ly slam ayuu geeriyooday marka qofka eh, janaabada marka muxuu ahaa eh, qabo inuu gabagabaysana hore u sheegnay waa ijmaac ahlicilmi weyaan sayid cumar iyo cabdillahi bin mascuud ayaa laga soo naqliyey ayagana arrinkaas way ka laabteen marka qofka haddii marba janaaba ay ku dhacdo biyana uu waayo wuu gabagabaysanaya wax uu cibaado la imaadayna oo gabagabada kula imaadayna salaadii uu ku tukaday sooma celinayo weyaan cinda fi ladhar ama sida muxuu raajix cinda ahlicilmi waayah waxaa marka meeshan isweydiis mudan saciid maxaa loo yaqaanaa saciid waxaa loo yaqaanaa cinda shaaficiya waa khaasatan imaam shaafici waxaa weeyaan arla arada boor kalah ayaa saciid loo yaqaanaa saciid loo yaqaana weyaan maalikiyada iyo qaar kaloo raacsanna waxay qabaan maa kullu aw kullu maa calaa wajhi lardi arladan korkeeda wax alla wixii ahaaday ayay muxuu aha saciid u arkaan weeyaan ay u arkaan adilo badan ay soo arooriyeen lakin laysa hada mxu aha booskan ma aha booskii lagu tafsiilin lahaa sidaa weyaan baabu salawaati salaadihi ayuu baabkan u baab yahay bitayamumin waaxidin hal gabagaba in gu salaado badan lagu tukada inay dhib lahayn ayuu baabkan u baab weeyaan arrinkaas waad garanaysaanoo shaaficiyada eh, farad kasta inuu qofka u gabagabayso waa tii laasimka laga dhigaya laakiin imaamka adiladan uu soo wada wuxuu u daliishan doonaa in hal gabagabo aad farad badan in salaado badan aad qofka ku tukan karo dhib lahayn xadiis saddex boqol iyo laba iyo labaatanaad waa xadiis saxiixa qaala imam nas aleyh raxmat ullah ibnu hishaam camar ibnu hishaam ibn yaziid aljarmi weeyaan hay ninkaas waa hiqatun weeyaan waa hiqa qalu xadathana mahlad mahlad ibn yaziid mlb mahlad ibn yaziid alqurashi weeyaan waa saduuqun lahu awhaam waa saduuq run badana laakiin ismoodsiina ayuu leeyahay can sufyaan ibni cuyeyna waa imaamkii a can ayuub ibni abi ayuub ayuub ibn abi tamiim asaktiyani weeyaan wa hiqatu thabt can abi qilaaba cabdlahi cabdulahi bni zayd aljarmi weyaan cabdulahi bni zayd aljarmi waa hiqatu faadil lakinahu kathiru irsaal irsaal yani inuu muxuu aha mursal ka dhiga axaadiista aad buu ugu badan yahy weeyaan can cimraan ibni bujdan cimraan ibnu bujdan alcaamiri weeyaan abi qilaabo keligii ayaa waxaa weya wax ka wariyey xaaladiisana lama yaqaano cijli ninka la yidhahdana alimaam alcijli wuxuu yihi waa hiqa saasuu yihi weeyaan can abi darin abi dar jundub ibnu junaada weyn saxaabiga jaliilka ahaa radi allahu ta arda qala wuxuu yihi qaala rasul wuxu yhi sal slm asaciidu saciidka ama ciidda alطayibu ee nadiifka ah wuduءu lmuslimi qofka muslimka weysadiisa weeyaan wain lam yajid yuusan helin almaa biyaha cashra siniina toban sana qofka muslimka ah waxaa weeyaan weysadii hadduusan biyo helin ciiddaas nadiifka ah waxay u tahay weyse toban sanaba yaynan muxuu ahaa yuusan helin weyaan weyse marka markuu nabigeen calayhi salaatu wasalaam wain lam yajid ilmaa cashra siniin ma takhiir ba mise waa taxdiid ma badin buu nabiga ka cabiraya badnaantu si muxuu aha ilaaqaya mise waxaa weya toban sana haddii la gaaro oo biyo uusan helin markaas muxuu ahaa ma anfacayso maya taxdiid ma ahane waa litakhiir weyaan taxdiid ma ahane waa takhiir qodob waa qodobkaas Eh, qodobka labaad waxaa weeyaan eh, imaamka wuxuu daliishaday caleyh raxmat ullah in qofka muminka ah hal gebagabo oo salawaad badan ku tukan kara nabigeena caddi sal l slm istinbaat halkaas kala soo baxayo yacni wain lam yajid ilmaa cashra siniin markuu nabigi leh toban sano hadduusan biyo helin gebagabada uu ku gebagabaysan karaa booski biyaha inay gelaysa ayuu nabiga caddi sal slm marka in la yihahdo farad kasta u gebagabaysto ayuu meesha imaamka eh, ka fiintanaya ama ka tuuraya caleyh raxmat ullah ninka abuu dar oo xadiidkan wariyey nabigeena alay smaan xoogle ayuu ammaanay xagga aqoonta iyo xagga cilmiga waxaa lala maseeya oo lala someel dhiga cabdullahi bn mascuud radi allahu taala arda lakiin cilmiga sida cabdullahi bn mascuud looga xambaaray sida loogama xambaarin oo dabcigiisa ayaa dabci yar adag ad ku jiray caleyhi raxmatullah ilaa marka dib rabada weeyaan meel magaalada madiina boqol iyo ziyaado kilomitr u jirta loo bixiyo halkaa halkaas ku noolow oo ummadii laga dhex saaro weyaan caleyh raxmatullah masaail ku adadka ayaa jiray abu dar nabigeena wuxuu yihi alay sl slam kama cinda ibni maaja wagayrihi waa xadiid saxiixa maa aqalat alghabraa walaa adalat alkhadraa eh, min rajuli asdaqa lahjata min abi dar ayuu nabig yiri sal slam tii boorowsanayd oo samaday ahayd eh, ma harayso arladan cagaaranna ma waleyso oo muxuu ah kuma dul socdo oo ma ma eh, nin ka run badan xagga runta nin kaga sareeyo ninka la yihah abi dar alkhifaari radi allahu tan arda baabka laba boqol iyo afaraad baabun fii man lam yajid ilmaa wala saciid fii man ayuu baabkan u baab yahay lam yajid aanan helin almaa biya wala saciid caran aan helin iyo carada korkeed ahaa ama carada aanan helin muxuu samaynayaa culimadu waa isku hayaan qaar yar waxay qabaan inuusan dukanaynin laakiin jamhuur ahlilcilm waxay qabaan qofka inuu dukana weyaan inuu dukana ayay qabaan weyaan xadii saddex kun laba boqol eh, xadiidka laba saddex boqol iyo saddex iyo labaatanaad waa xadiid saxiixa qala imam nasai aleh ramat ullah akhbarna ah, isxaq ibn ibrahim alxandali wa ibn rahawey qala wuxu yihi anba'na abu mucaawiya maxamed ibn khazm min dariir wayaan waan soo marin hadda qala wuxu yihi xadathana waxaan wari hishaam ibn curwa alimaam alfaqih weeyaan hiqatun faqih can abihi abihi curwa ibn zubayr wuxuu ka wara taabici can caaishata um lmuminiin radi allahu ta an ardaha qaalat waxay tii umuna caaisha bacatha wuxuu diray rasuula rasulka sal slam usayda ibna xudayr saxaabiga jeelka hore ansaarid ah oo geeriyooday labaatankii ama labaatan iyo kowgii hijrada nabigan ayuu geeriy usey bin xudayre iyo wanaasan dad ayuu diray nabigeena alayh sl yatlubuuna ayagoo dalbayaan kilaadatan kuul kaanat ahayd licaaishata caaisha usugnayd oo caaisha ay lahayd nasiyatha ay ku hilmaamtay fii manzilin boos nasalatu caaisha ay degtay yacni meel caaisha ay degtay oo muxuu ahaa safarti meeshi safarka marka la ahaa meeshii ay degtay ay kusoo hilmaamtay kuul ayaa rag uu ku jira usayd bin xudayr ayaa loo diray faxadarat isalaatu salaadii ayaa soo xadirtay walaysuu ma ahanin calaa wuduu'in weyse ma qabaan walam yajiduu maan biyana ma ayna helin fa salluu waxay tukadeen bigayri wuduu'in weyselaan ayay tukadeen fadakaruu dalika lirasul rasulka all u shegen sal slam faanzla allah alin wuxuu soo dejiyey caza wajal aayat tayamum aayadda gabagabada ayuu rabbi soo dejiyey subxaana wa qaala usayd bin xudeyr wuxuu yihi saxaabiga jaliilka radi allahu tan arda jazaaki illaahu khayran jazaaki llahu alla weynaha abaalmariya khayran wanaagka kuga abaalmariya fawallahi allan ku dhaartay maa nazala ma soo degin bika adiga amrun arrin takrahiinahu aad nacayso weligaa ilaa haddii uu kugu soo dega jacala allahu alla weyne wuxuu yeelaa laki adiga iyo walilmuslimiin muslimiintaba fiihi arrinkaas kugu soo degoo nacayso dhibka badan khayran khayr buu ilahay ka dhaliyaa weeyaan saas ayuu usayd bin xudeyr leeyahay radi allahu tan arda marka arrintan usayd ibnu xudeyr iyo raggan la jiray raadinta ay raadinayeen kuusha iyo xilliga tayamumka uu soo degay oo marka dambe ritigii ay saarnayd inta la joojiyey kadibna hoostiisa laga helay waa isku qisado un marka waa isku qisado raggii marka meeshii hore laga soo guuri loo diray waxaa weeyaan ah, inay kamid ahayeena muuqata walcilmu cind allahi tabaraka watacala xadiidka saddex boqol iyo afar iyo labaatanaad waa saxiix isnaad qaala imam nasai aleh raxmat xadiidka marka sanadka i ragga ku jira waa rag dhammaantood wada eh, muxuu ahaa lagu kalsoon yahay Eh, laakiin eh, xadiidka nawca ma maqaal ayaa ku jira lafdigiisa amaba eh, waxaa wey matnigiisa insha allahu tacala waan u doonaa qala imamna sacdi raxmat llah akhbarna moxamed ibn cabdilcla asancani wa hiqa xadathna khalid khalid ibn xarith alhujaymi hiqat weyn qaala anba'ana shucba waa imaamkii ana mukhaariqan ninka mukhaariq loo yaqaano mukhaariq ibnu khalifa weeyaan alahmasi ya ninka la yihahdo ahaa mukhaariq ibnu khalifat alakhmasi weeyaan abu saciid alkufi wa wathiqa akhbarahuna wuxuu u sheegay can aariqin aariq ibnu shahaab alaxmasi wey asna ninkaas wuxuu le ruy nabigu inuu arkay sal l slm lakin waxba kama warinin ana rajula nin nin baa ajnaba janaabo ay ku dhacday oo janaabay hahay falam yusali muusan tukanin faata nabiya nabigu yimid sal slm fadakara wuxuu sheegay dalika arrinkaas lahu isaga ay u sheegay in janaabo ay ku dhacday usan tukanin faqaala nabigan wuxuu yihi asabta waad asiibtay oo mxuu aha si fiican baad yeeshay fa ajnaba rajulu nin ayaa janaabay hay aakharu ee kale fatayamama wuu gebagabaystay wasallaa wuu tukaday faataahu u yimid fa qaala wuxuu yihi nabigeena calayhi sl slam naxwa maa qaala wuxuu yihi oo kale lilaakhari kan kale ayuu ku yihi yacni asabta waad asiibtay imaamka caleyh raxmatullah xadiidkan aroorinta uu soo arooriyey inuu daciifiyey ayuu usoo arooriyey sida muuqata walcilmu cind allahi tabaaraka watacaala maxaa yeelay ninka la yidhaahdo eh, shihaab ninka isaga ah lamuusan kulmin nabigeena sala allahu alay slam taariq ibnu shahaabaan sheegi nabigeena lama kulmin alayhi sala slam marka meeshaas maadaama uusan la kulmin irsaal ayaa ku jira mursalkana min anwaaci alxadiid daciif weyaan saasuu imaamku soo daliishaday weliba arrinta ayada wuxuu sii cadaynaya oo aada xoog usii saaraya asabta asabta nin tukaday isagoon weyse la imaan isagoon gabagabaysan ayuu nabigu wuxuu ku yidhi asabta haddana waxa weye kii gabagabaysan asabta ayuu ku yihi marka ninkaas hore asabta in lagu yihahdo muxuu ahay inay saxneen oo xadiidka u daciifa ayuu imaamka meesha u daliishana waalcilmu cind allahi tabaraka watacaala lakiin culamada qaar waxay leeyihiin arrinka waxaa lagu jamcin karaa in xadiidka uu muxuu ahay saxiix yahay laakiin maadaama sanadkiisa u saxiix yahay mursalkana ninka udhexeeyay nabigeena sal l slam iyo ninka la yidhaahdo muxuu ahaa taariq ibnu shihaab alaxmasi in saxaabi u yahay oo arrintaas dhib an lahayn asaga laftirkiisa saxaabi u yahay ishkaal uusan jirin marka waxaa lagu daweyn ay leeyihiin ninka hore waxaa weeyaan asabta markuu lahaa qabla an yanzila atayamum intuusan soo degin ka hore gabagabada ay ahayd midkan dambena waxaa weya markuu tayamumka soo dega ayuu sameeyey marka labada nin wax fiican bay sameeyeen saas ayaa muxuua ah, la dhihi karaa ay leeyihin walcilmu cinda allahi tabaaraka wa intaas waxaad ilahay noogu gabagabay subxana wa tacala isaga oo mahadsan kitaabu aطahaara halkaas ayuu ku ilaaday ilaa saddex boqol iyo waxaa weeyaan labaatan iyo afar xadiid ayaana mxuu ahaa uu ka koobnaa halkan waxaan gelina insha allahu tacaala kitaab aada muhiim u ah tahaaradan aad aan ugu fogeyn oo waxyaaba tahaarada lagu qaadanaya wax ugu muhiimsan ah ayaan ka gelaynaa waa kitaabu lmiyah biyaha ayuu kitaabkan u kitaabiyo weyaan axaadiis badan oo kitaabu tahaara nagu soo martayna insha allahu tacala waynu soo maraysaa iyagoo mxu ah imaamka fiqigii uu kala baxay iyo baabkii u baabaystay ay mid walba caddahay biidni baari tabaraka watacaala qaala allahu caza wajal alweyne wuxuu yidhi waanzalnaa waxaan soo dejinay min asamaai samada waxaan ka soo dejinay maan biyo ayaan ka dejinay tahuuran aahir ayaan soo dejinay wax aahiriya iyagana aahir ayaan rabbi samada kasoo dejinay ayuu rabbiga subxana wa tacaala ilahay weyne marka biyaha wuxuu ka keenaa samada ayagoo aahir ah oo mutahir ah oo nadiifa ayuu rabbigeen keena subxaana wa tacaala cid kaloo soo dejin karta ma wa qaala allahu caza wajal alla weyne wuxuu yidhi wayunazilu wuxuu soo dejinaya calaykum korkiina min asamaai samada maa biyo liyutahirakum bihi inuu idinku nadiifiyo oo tahaaro ku qaadatan ayuu rabbi usoo dejinaya wa qaala tacala alla weyne wuxuu yidhi falam tajiduu aadan helin maaan biya fatayamamuu u qasta saciidan cara u qasto iyo ciid ama maa kuli calaa wajhi lard kulu maa calaa wajhi lard midaad tirahdaba lakin saciida qaaliban waa turaabti un ayiban ee wanaagsan u qasta marka kitaabuulmiyaha imaamku wuxuu hormarsaday oo taqdiimo ugu dhigay saddexdan aayadood waanzalnaa min asamaai maaan tahuuran wainazila calaykum min asamaai maan liyutahirakum bih falam tajiduu maaan fatayamamuu marka aayaadkan saddexda ah iyo aayaadka la macnaha ah tafsiirkeeda ayaa axaadiistan ay noqon doonaan iyo tawdiixda iyo caddaynteeda iyo waxaa weeyaan sharaxeeda ay noqon doonaan biidni illah tabaaraka watacaala waayahay xadiidka saddex boqol iyo shan iyo labaatanaad waa xadiid saxiix qaala imam nasa aleh raxmat llah akhbarna swayd ibn nasr swayd ibn nasr almarwazi wathiqa qala xadathna cabdullahi bn mubaarak isna waa imaamkii can sufyaan athawri waa imaamkii kale can simaak ibnu xarb waa saduuq can cikrama mawla cabdullahi eh, bn cabaas weyaan cikrima waxaa la yidhah abu cabdillahi berberi ree berber ayuu ahaa nimanka berberka ayuu ahaa waa hiqatun caalimu bitafsiir eh, ibn cabaas cabdullahi bn cabas wuxuu ka wariyay ibn cabdilmualib ibn cami sal slm wuxuu geeriyooday sideed iyo lixdanka jir nabigeena sal l slm daaif ayuuna kugeeriyooday ku geeriyooday ana bacda aswaaji nabiyi nabiga xaaskiisa qeyb ka mid ah ayaa ikhtasalat qabaysatay min aljanaabati janaabo ka qabaysatay fatawadaأ الnabiyu nabiga ayaa kadib ku weyse qaatay bifadlihaa hambadii iyo haraaga kasoo haray ayuu nabiga mxua biyihii ayada kasoo haray ayuu nabiga ku qaatay biyihii baafkii ay ku qabaysatay oo halkaa yeelo ayuu nabiga mxua wixii kasoo haray ayuu ku qaba ayuu ku weyse qaatay weyaan fadakarat waxay u sheegtay dalika inay biyaha ku weyse qaadatay lahu asagay u sheegtay weyaan ay biyaha ku qabaysatay fadakarat waxaa sheegtay dalika biyaha inay ku qabaysatay oy biyo mxuu ahaa ayada kasoo haray yihiin ay lahu nabigan u sheegtay faqaala nabigeena wuxuu yihi calayhi الsalaatu wasalaam ina almaa biyaha laa yunajisuhu ma nijaasayaan shay-un waxna ma nijaasayaan weyaan saas ayuu nabig yihi sala allahu alayhi waaalih wasalam riwaayo kaloo cinda abi daawuud waxaa nabigeena alayh sl slam laa yajnub biyaha ma janaaban weyaan biyaha janaaba kuma dhacdo weyaan tafsiirka marka wuxuu yahay biyahan shay oo isticmaal janaaba iyo wax muxuu ahaa janaabadaas biyahaas kasoo baxay oo ku noqday ma nijaasayaan ayuu nabigeena ula jeeday culimada ku fasireen wاlcilmu cinda اllahi tabaaraka wa tacaala xadiidkan waxaa laga qaadanaya kamaalu khuluqi nabiy sala allahu alayhi waali wasalam nabigeena alayhi sala slam dhaqankiisa kaamilnimada ku jirtay dumarkiisii biyihii ka soo haray oo baaf ku jiro halkaa yeelo ayuu nabigeena ku weyse qaadana alayhi salaatu salaam intaas iyada ahna waxaa weeyaan tawaaduc iyo dhaqan wanaag iyo waxaa weeyaan naxariis iyo luطfi iyo ayaa laga qaadanaa nabigeena siduu ahaa calayhi salaatu wasalaam yani kamaal khuluqi nabiy sala allahu alayh ali wasalam sidoo kale waxaa laga qaadanaya biyaha haraaga ah oo qofka janaabada ugu qabaystay in lagu weyse qaadan karo o waxba najaasa noqonaynin weyaan ama mustacmal sida qaar u yaqaana ay noqonaynin baabu dikri biri budaaca baabu dikr biri budaaca ceelka budaaca la yihahda ceelka budaaca la yihahda iyo wixii kusoo arooray sheegitaan la sheega ayuu baabkan u baabiya weyaan biri budaaca zamanka nabigeena sala allahu alayh waali wasalam biri iyo ceel aada loo yaqaan ayuu ahaa magaalada madiine weliba masjid nabowi ayuu ku dhagnaa maanta booska uu ku yeela hadda waa meel macruuf ahoo qofkii madiina taga uu garan karo waana masjid nabowi meel ku dhegan meesha zamzamka biyaha laga dhaansada laga dhaansado hadda masjid nabowi oo madiina oo tubada ay suran tahay ayuu ku dhegan yahay waxaa ka dhisan booska asagaa laftarkiisii hoteel caam ahoo laga yaqaano oo la yidhaahda eh, mozambique intercontinental mozambique eh, eh, muxuu ahaa Eh, hotel la yihahdo ayaa ka dhisan ya anwaar almadina loo yaqaan anwaar almadina mozambique intercontinentalk waa mid kale afwan waxaa la yihahdaa anwaar almadina eh, beyna qawseyn mozambique ayaa la yihahdaa boqor cabdalla boqorka hore sacuudiga ayaa dhisay oo labadiisa waalid ka waqfay ilaa haddana uu dhisan yahay waa hotel weyn oo waxaa weyaan five stars ama khams nujuum halkaas ayuu ka dhisan yahay halkaas ayuu ku oli jiray bir budaaca halkaas ku oli jiri weyaan haw soo socda soo socda ha waayahay xadiid saddex boqol iyo lix iyo labaatanaad qala imam nasai aleh raxmatulah abarna haarun ibn cabdillahi alxamaal weyan albazaz waa hiqa qala xadathana abu usama xamaad ibnu usama hiqatun habtun rubama dallasa wa fi aakhirihi kana yuxaditu min kutubi gayrihi yani waa hiqa ah laakin tadliis ayuu ku dheci jiray markii dambe u gaboobayna kutuba ay ka kala qoreen ayuu mxuu ahaa axaadiista ka akrin jiray qala u xadathna waliid ibnu kahiir almakhzumi weyaan waa saduuqu caarifu bilmaghazi rumiya eh, bira'yi اkhawaarij ninkaas marka waxaa weya waa saduuq eh, wuxuuna caam ku yahay xagga siyarta iyo siirada iyo arrimahan ku saabsan taarikhda ayuu aad caam ugu ahaa maghaziga ta yaa la yihahday waxaana lagu yaro gamay amaba lagu yaro sheegay inuu ra'yiga khawaarijta qabay qala wuxuu yihi alwaliid ibnu kahiir xadathna moxamed ibn kacb اlquradi waa hiqatun caalim boqol iyo labaatanka jir nabiga ayuu dhintay sal l slm waa niminka reer bani qurayda ayuu kamid ahaa an cubaydillahi ibni cabdiraxmaan ibn raafic cubaydillaah ibni cabdillah ibnu raafic waa mastuur maanta marka waxaan sheegi rabnaa laba qodob mastuur maxaa la yihahdaa maqbuulna maxaa la yihahdaa mastuur waxaa la yihahdaa qofka eh, hal qof wax ka badan aya wax ka wari dhowr qof ayaa wax ka warisay oo hiqa ah ninka isaga ho dhowrka qof wax ka wariyeenna ayaga iqanimona kuma sheegin dacfina kuma sheegin lam yuwaaq wax iqanimo ay ku sheegeen lama hayo way iskaga aamuseen qofkaas mastuur ayaa la yihahdaa ama majhuul xaal xaaladiisa ayaa laga jaahil yahay ayaa la yihahdaa qodob waa qodobkaas qodobka labaad maqbuulna maxaa la yihahdaa maqbuul waxaa la yihahdaa horta axaadiis badan ma lahan axaadiis badanood wariyey lama hayo ko tan labaadna wax muxuu ahaay ka sugan wax ka sugan oo asaga xaggii ka sugnaaday oo axaadiiskiisa looga tagana lama hayo axaadiista u wariya wax yar sidoo kale waxyaaba isaga ka sugan oo xadiiskiis looga taga lama hayo ninkaas waxaa la yihahdaa maqbuul xaytu yutaabac markii qof isaga garab qabto ama garab gala la helo oo muxuu ahay xoojiye la helo markaas waxaa wey xadiidkiisa waa la aqbalaya waa la aqbali laakin haddii la waayo falayin lxadiid xadiidkiisa markaas wuxuu noqonaya mid tabardaran ama daciif ayuu noqonaya weyaan marka mastuurka iyo maqbuulka saas ay kale yihiin ninka marka la yidhaahdo Eh, ninka la yihahdo cubaydillahi ibn cabdiraxmaan ibn raafic waa mastuur weyaan can abi saciid alkhudri wuxuu ka wariyey sacd ibn malik ibn sinaan waa ninka taqan muqtiriinta ahaa axaadiista nabigan wax badan wariyey radi allahu ta arda qala wuxuu yihi abu saciid alkhudri qiila waxaa la yihi yaa rasul rasuulka allow atawada miyaan ka weyse qaadana min bi'ri budaaca ceelka budaaca la miyaan ka weyse qaadani wahiya ceelkaana bi'run waa ceel oo tutraxu fiiha lagu tura luxuumu lkilaabi eeyaha hilibkooda iyo walxiyadu iyo muxuu ahaa xafaadada xaylka laisaga tiray iyo wanatan iyo waxyaabaha ura miyaan ku weyse qaadana hay fa qaala nabigan wuxuu yhi sal slm almaau biyaha dahuurun waa daahir laa yunajisuhu may najaaseeyo shayin waxna saasuu nabig yihi sala allahu alayhi wa aalihi wasalam xadiid kale ayaan raacinaya si aan hal mar u wada wixii mulaaxado ka muuqda aan ugu muujiye xadiid saddex boqol iyo todoba iyo labaatan waa xadiid saxiixa qaala imam nasai aleh raxmat llah akhbarna alcabaas ibnu cabdilcaiim cabaas ibn cabdilcadiim alcanazi weeyaan albasri wa hiqat xaafid cabaas ibn cabdilcadiim alcanazi wa hiqat xaafid qala xadathana cabdilmalik ibn camr alqaysi alcaqadi weyan albasri wa hiqa qaluu xadathana cabdilcaziz ibn muslim almarwazi wa kana min alcaabidiin hiqat caabid rubama wahim wahm inuu ku dhaca laga yaaba wa hiqat caabid an muarif ibn طarif alxariثi alkufi wa hiqat fadil wa hiqat fadil weeyaan an khalid ibn abi nawf khalid ibn abi nof asijistani weyn waa maqbuul maqbuulna haddaan soo sheegnayo axaadiis badanna muusan warinin midda labaadna waxa looga tagana gac laguma haayo haddii marka cid garab gasho la helo xadiidkiis waa la qaadana haddii la waayona waa falayin alxadiid ninkaas khaalid ibn abi nof waxaa weeyaan waa maqbuul an saliid saliid ibna eh, nowf alansaari weeyaan isna waa maqbuul maqbuul weeyaan an ibn can eh, ibnu abi saciid abi saciid wiil u dhali weeyaan cabdiraxmaan ibn abi saciid waa hiqa alkhudri waayahay can abihi abihi oo abi saciid alkhudri wuxuu ka wariyey qaala wuxuu yihi abihi marartu waxaan soo maray binabiyi nabiga ayaan soo maray sal l slam wa huwa nabigeenana yatawada u ka weyse qaadani min biiri budaaca ceelka budaaca la yihahda faqultu waxaan ihi aatawada miyaan ka weyse qaadanaya minha biiri budaaca miyaan ka weyse qaadani ha atatawada weyaan atatawada laba taa sooma riwaayo kale waxaa jirta anatawada maxaa ku qoran sheekh sanadi atatawada nabi allo miyaad ka weyse qaadani minha ceelkaa miyaad ka weyse qaadani wahiya ceelkaana yutaaxu fiiha lagu tuura maa yukrahu wax la naca oo min anatni natani wax soo uraa natni wax soo uraa wax uraa oo la naca meel lagu tuuro weyaan ama ay galaan fa qala wuxuu yidhi almaau biyaha laa yunajisuhu ma najaasayo shayan waxna biri budaaca waan sheegnay goobta ku yeela anwaar almadiina hoteelka loo yaqaano mozambikna loo yaqaano oo magaalada eh, madiina masjid nabowi ku dhegan oo wax derbiga masjid nabowi iyo isaga wa udheeeya ayna jirin jid yar maramo yan meesha uu ku yeela ayuu horta cerka ku yeela ko waa qodob qodobka labaad nabigeenana sala allahu alayh wali wasalam uu ka weyse qaatay saxaabiga abi sacuud weydiina isna in laga weyse qaata eh, inay dhib leher ayuu sheegay sidoo kale ninka la yidha abi saciid wuxuu caddeeyey ceelkaas waxyaaba badan oo la naca eh, oo qashin ah inay ku qumaan oy ku shubmaan nabigeenana alayh sl slam wuxuu yidhi inay waxba ka dhibayn arrinta ayada oo biyaha iyaga waxba ay najaasaynaynin waxaa cad sida muuqato meeshaan ceelkan la yidhaahdo biri budaaca meel yaro hog hogod ayuu ku jiray oo dhulka yaro hooseyso markii marka ay yimaadaan eh, saylka iyo daadka markuu yimaado ayaa waxaa weeyaan daadka wax alla wuxuu soo qaado oo qashin ah ayuu ku shubi jiray saas wey macnaha laakiin macnaha ma ahan saxaabada nabiguna ay ogsoontihiin andafu nnaas oo nabi maxamed jooga sal ll ly slam in muxuu khirqad xayd lagu tiray iyo hilib eh, muxuu ahaa ay iyo waxa weeyaan eh, waxyaaba ura inay ceelka biyaha laga cabay la soo aadaan taas arrin dhicaysa ama suuragelaysa ma ahan macnaheeda waxa weeyaan saylkaas iyo biyahaas socda waxbay soo qaadayaan biyahan socda oo daadka ah qashin walba oo magaaladii lay soo qaadayaan marka qashinka isaga me inta waxa yeel muxuu ahaa wax najaasa inta waxaa fulana yeel haddaba waa sid caadiga marka daadkaas meelay daad hooreeray ahayd ceelka ayuu ahaa intaas weeyaan muhiimadda insan la fahmaa muhiima oo saxabada in an soo qastayn qodob waa qodobkaas marka inay nijaasada ku dhacdo waa suuragal meel muxuu ah nijaasada ay barto waa suuragal saa weeyaan taas horta saa loo ogaada tan labaadna nabigeena sala allahu alayh waali wasalam markuu lahaa waxaa weeyaan biyaha waxba nijaasaynayaan axaadiista kale caddayn doonto oo biyihii laba shardi ayaa shardi ah tan koobaad waa inay biyihii qulatayn la egyihiin qulatayn miqdaarka miqdaarka qulataynkana waxaa weeyaan waxaa laisku hayaa miqaal litirwa qulataynka la sheega miqaal litirwa inta ugu yar waxay ku sheegeen boqol iyo lixdan litr iyo nus boqol iyo lixdan litr iyo nus litr intaas haddii biyaha ay leegyihiin qulateyn waa dhan yihin culimada qaar qabaan qiyaaskii ayaa marka laisku khilaafay inta ugu sarraysoon arkayna laba boqol iyo toban iyo todoba litr inta udhexaysa weyaan boqol iyo lixdan eh, iyo weliba nus litr ilaa laba boqol iyo toban iyo todoba litr waxaa weya inta udhexaysa mxuu aha ayaa qulateynka ay culimada ay iskuga eh, mxuaha ku shesheegaan weyaan lakiin inta badan laba boqol iyo toban litr hadduu marba gaaro inay qulatayn yahaan muuqata waa fuustada caadigeed fuustada caadiga ahayd oo laba boqol oo litirka ahayd biyaha marba haddii ay gaaraan insha allahu tacaala qulatayn way gaareen weyaan walcilmu cinda allahi tabaaraka wa tacaala marka qodobka koobaad marka biyaha inay qulatayn yihiin tan labaadna anlaa yatagayara lownuhu aw طacmuhu aw riixuhu bihada bihadi الnajaasa najaasadan ku dhacday waa inay waxaa weeyaan dhadhankii iyo urki iyo waxaa weeyaan lown midabkii iyo urkii iyo dhadhankii mid kamid waa inuusan doorsoomin haddii mid u doorsooma oo nijaasada ku doorsooma waa nijaaso weeyaan marka arrinta ayada ah sidaa in loo fahma ayaa aada muhiim ah waaya baabu tawqiiti fi lma baabu tawqiiti in la qadara oo loo yeelo muxuu ahaa xad loo yeelo baabu tawqiiti in xad loo yeelo filmaai biyihi ayuu baabkan u baab oo biyaha la isticmaala in la yidhahda xadkaas iyo xadkaas ay leeyihiin oo xadka haddii ay yihiinna way najaasoobeyaan haddii xadka ay yihiin ma najaasoobayaan ay baabkan ubaabay weyaan waaya hay xadiidka saddex boqol iyo amaba waxaa weeyaan biyaha la isticmaala inta ay ku najaasoobaan ama ay ku najaasoobeyn xadii saddex boqol iyo sideed iyo labaatanaad abu usama xamaad ibn usama soo marnay can waliid ibn kahiir soo marnay can mxamed ibn jacfar ibn zubayr waa hiqatu alasadi weyaan can cubaydilah ibn cabdilah ibni cumar ibn khaaab weyaan waa hiqa can abihi abi wuxuu ka wari oo cabdilahi ibn cumar ibn khaaab saxaabiga jaliilkaa qala wuxu yhi cbdullahi bn cumar radi allahu ta arda su-ila waxaa la weydiiyey rasul rasulka alle waxaa la weydiiyey can ilmaai biy ayaa wax laga weydiiyey iyo wamaa yanuubu wixii muxua biyahaas haleelo oo u yimaado oo ku soo aroora oo min adawaabi xayawaanka ah daabooyinka waxa weyaan daabada xoolaha biyaha gala iyo waxaas ah wax laga weydiy nabigeena sal slam ka waran waa biyo meel ku waran oo balli ku jira amaba war ku jira amaba baafaf mxuu ah weyn ku jira meelahan biyaha ceelasha agtooda aho waxaa barkadaha ku jira iyo daaboodhinka gaadiidka iyo xayawaanka iyo waxaa weyaan dugaagta gelaysa ka warnaa li nabi allow fa qaala nabigen wuxu yih sl slam idaa kaana haddii uu yahay almaau biyaha qulatayn laba qula qulatayn hadduu yahay lam yaxmil ilkhabatha xumaan ma xambaaro oo ma najaasobayu nabiga sala allahu alayhi waali wasalam urlateynkana waan soo sheegnayo wuxuu udhexeeyaa boqol iyo lixdan eh, iyo bar litir ilaa laba boqol toban iyo todoba litir ayuu udhexeeya weyaan waaya idaa kaana hadduu almaa biyaha qulatayn laba qula lam yaxmil khabatha waxaa weeyaan najaase maxambaara weeyaan saas ayuu nabigeena cadayna sala allahu alayh wali slm xadid saddex boqol iyo sagaal iyo labaatanaad qaala imam nasai aleh raxmatullah akhbarna qutayb ibnu saciid ibnu jamiil ibnu ariif albaqlani weeyaan waa yahay qutayba qala wuxu yhi xadathana xamaad ibnu zayd waa imaamkii ataqanin can thaabit eh, albunani weyan waa saas kale waa hiqa can anas bin malik wuxuu ka wariyey khadimi rasul lah sal slm radi allahu ta arda ana acraabiya nin reer baadiya ayaa baara ku kaaday fi masjid masjidku dhex kaadiyey faqaama ilayhi waxa u istaagay bacdu lqowmi qowmka qaarkood u istaageen faqala rasul wuxu yri sal slm dad markay u istaageen de waxay rabeen inay meel saaraan inay nabareeyaan amaba ay edbiyaan ay rabeen faqala rasul wu yri sal slm laa tuzrimuuhu kaada haku jarina haku goynina inuu ku xanuunsado ama wadankii u fasaadiya laga yaaba falamaa goorti faraqa uu kaadida dhamaystay dacaa nabigu wuxuu yeehi bidalwin wadaan weyn oo min maain biyo ah fasabahu nabigu ku shubay sala allahu alayhi waali wasalam marka biyahaas waxaa wadaanta ku jira inay wax nadiifinaan oo qadar go-on intaas aan la dhehaynin ayaa mxuu ah in laga qaadana weyan xadis saddex boqol iyo soddonaad waa xadiis saxiixa qala imam nas aley raxmat lla akhbarna cabdiraxman ibn ibrahim alqurashi hiqatun xaafid mutqin can muxamed ibni cabdilwaaxid muxamed ibni cabdilwaaxid sida sawaabka ah waa cumar ibn cabdilwaaxid weyaan maxamed maaha meesha in la tiro weyaan meesha maxamed ay ku qoranta waa lagu bedeli cumar ibn cabdilwaaxid alqaysi adimishqi waa iqa waa khata marka meeshan khataas meesha uu ka imaaday lama yaqaano isaga iyo nin kale noo imaan doona insha allahu tabaraka watacala can muxamed markuu yihi waxaa lagu bedelayaa can cumar ibn cabdilwaaxid alqaysi adimishqi waa iqa hahay can alawsaaci cabdiraxmaan ibni cumar ibn camr cabdiraxmaan ibn camr alawsaaci waa waxaa wey ninkii reer sham ahaa imaam ahli sham hiqatun faqiihun jaliil weeyaan waa yahay can camr camr sooma dihin asna waa khata waxaa lagu bedelayaa muxamed ibn lwalid camr meeshuu yihi waxaa lagu bedelayaa muxamed ibn muxamed ibn alximsi oo qaadiga ximsi weliba ahaa weliba wuxuu ahaa nin eh, alimaam zuhri xertiisa rag ugu muuqmuuqda oo mashhuur ayuu ahaa waa hiqa can zuhri wuxuu ka wariyey maxamed ibn shahab zuhri wuxuu ka wariyey waa imaamkii ataqaanin can cubayd ibn cabdilah ibn cutba ibn mascuud weya alhudali wa hiqat faqih can abi hurayrat wuxuu ka wariyey radi allahu ta arda qal abi hurayra qaama carabiyun rebaadiya istaagay oo fabaala wuxuu ku kaaday fi masjid masjid ay ku dhex kaadiyey fatanaawalahu nnaas dadka ayaa u gacan qaadeen inay u gacan qaadaan mxu waa loo istaagay faqaala lahum rasul rasulka wuxuu ku yidhi sal slam ayaga wuxuu ku yidhi dacuuhu war ninka dhaafa daaya wa ahriquu ku shuba calaa bawli kaadiisa dalwan wadaan oo min maain biya ku shuba weyaan fa inamaa in kale maan bucudtu waxaa lidiin soo saaray muyasiriina kuwa dadka diinta u yasira inaad tihiin oo dadka wax u fududeeya walam tubcatuu lidinma soo saarin mucasiriina kuwa u culsa inaad tihiin axaadiista noocan ahna oo taysiirka iyo rifqiga iyo ludfiga cadayna aad bay ugu badan yihiin marka qofka mas-uulka ah ama masjid mas-uulka ka noqda ama markas kale ummadda dhexdeed mas-uulka ka noqdee xagga rifqiga inuu xiga wixii aanan daruufta iyo daruurada ayna keenin ayaa loo baahan ya weyaan baabka saddexaad waxaan soo qaadanay hadda markii aan eh, maraynay kitaab lmiyah baabu bir bidaaca dikru bir bidaaca baab koobaad ayuu ahaa baabka labaadna baabu tawqiit filma ayuu ahaa baabka saddexaadna wuxuu ahaa annahyu can iqtisaali ayuu yahay cafwan baabka saddexaad waxa wey annahyu reebid la iska reeba can iqtisaali junubi qofka janaadada qaba inuu ku qabaysto filma biyo addaa'imi ee fadhiyo horeyna daraf ka mid waan soo marnay xadii saddex boqol ko iyo soddonaad waa xadii saxiixa qaala imam nasai aleh raxmatullah alxaari akhbarna waxaa noo warramay alxaari ibnu miskiin qira'atan caleyh wa ana asmac xaari ibnu miskiin waa sheekii sida tooska usan imam nasaa ugu qaadanin cilmiga wa hiqatun thabt can ibni wahb n abdillahi bn wahb wa hiqatun thabt an camr camarkaas wa huwa hy camarkaas huwa ibn xaarith weeyaan camr ibn xaarith weeyaan waaya camr ibn xaarith almisri hiqatu faqih weeyaan can bukayr ibn cabdillahi alashaj wa hiqa ana aba saa'ib aba saa'ib ninka la yihahdo cabdulahi ibnu saaib weyaan almadani alansaari hiqatun weyaan xadatha wuxuu u sheegay anahu ninka la yidhah aba saaib samica inuu ka maqlay abaa hurayra cabdiramaan dawsi cabdiraxmaan ibn dawsi waa ninka ad oo raawiyat islaam radi allah ta arda yaquul isagoo qaala rasul rasul wuxu yih sal slm laa yaktasil yuusan qabaysan axadukum midkiin ha fi lmaai biyo addaa'imi ee fadhiya wahuwa junuuban isagoo janaabo qaba saasuu nabig yiri allahu alayhi waali wasalam marka tarjamada iyo iyo xadiidka lafdigiis waa isleeyihiin baabka afraad alwudu'u weyse lagu weyse qaato bimaai baxri biyaha badda ayuu baabkan u baab yahay inay aahir yihiin oo aahir muahir ay yihiin ayaa muxuu ahaa cad oo xadiiska uu cadayn doonaa weyaan xadiidka saddex boqol iyo laba iyo soddonaad waa xadii saxiixa qaala imam nasa aleh raxmatullah akhbarna qutayb ibnu saciid ibnu jamiil ibn arif albaqlani can malik ibn anas imam da alhijra can safwan ibn sulaym hiqatun muftin cabid rumya bilqadar qadarinimo ayaa lagu sheegay waa hiqa oo weliba caabid ah oon mufti ah can saciid ibn abi salama saciid ibn abi salama sida saxda ah ibn abi salamada abi abida ayaa ydna la goyni meesha waa laga saaraya saciid ibnu salama weyaan saciid ibnu salama yani waxyaabaha la yaab kala kutubaha nusukhtoo dhan oo nasaaiga waxaa ku wada wadataa lamaantood saciid ibnu abi salama markii mxuua kutub rijaal aad u noqoto ayaad ogaanaysaa in saciid ibn abi salama uusan ahayn uu yahay saciid ibnu salama saciid ibnu salama ninkaas waxaa hiqa yiri alimaam anasa keligii caleyh raxmat ullah ana almugiira ibnu abi burda muqir bn abi burda waa iqatu way ahbar wuxuu warramay anahu muqiira samica inuu maqlay abaa hurayrata radi allahu tan arda yaquul isagoo le sa'ala rajulin baa wuxuu weydiiyey rasuula allahi sala allahu alayh wasalam iyo waxaa weydiiyey faqala wuxu ya rasul rasuulka allow ina anaga narkabu lbaxra badda ayaan korna oo dooman ayaan raacnaa weeyaan wanaxmilu waxaan qaadanaa macanaa anaga macanaga alqaliila in yar oo min almaa biyo ayaan qaadanaa biyo yar oo muxuu ahaa zaad ama sahay ahaan u qaadanaa weyaan oon badnayn fain tawada'na bihi hadii aan ku weyse qaadana biyahaas caishna waan oomeynaa afanatawadau haddii ay xaalada noocaa tahay afanaatawadau nabi allo miyaan ku weyse qaadanaa min maai lbaxri biyaha badda xaggooda ma ka weyse qaadanaa weyaan ma ku weyse qaadanaa faqala rasul uu yuri sal slm alayhi salatu slam huwa biyaha badda alطahuuru kalay daahirka yihiin waya maauhu biyihiisa alxilu xalaalka ayin meytatuhu baktigiisa xalaalka weyaan biyaha badda biyo ahaanna waa aahir muahir meytada iyo wax baktiga oo waxa weyaan waa xalaal ayuu nabig yiri sala allahu alayhi waali wasalam marka biyaha badda biyahan kale ayay la too yihiin waxa weyan waa daahir adiga hadii aad cabi weydo waa baab kale oo dhanaanka loo cabi waayo laakin wax in lagu nadiifiyo oo lagu weyse qaato oo janaaba laisaga bixiyo waxa weyaan oo xayd looga qabaysto wax dhibaato ay leeda malah weyaan waa daahir mudahir ah baab bimaai thalji baab lwudui weyse qaadasho lagu weyse qaatay uu baabkan u baab yahay bimaai thalji biyaha barafka iyo walbaradi biyaha dhadada ayuu baabkan u baab yahay xadid saddex boqol iyo soddon iyo saddexaad waa xadid saxiixa qala imam nasai aleh raxmatullah akhbarna isxaq ibn ibrahim alxandari ibn marhawi weeyaan qaala anba'na jarir ibn cabdilxamiid addabi wa hiqatun thabt can hishaam ibni curwa waa la mid can abihi abi cumr bn zubayr can caaishata wuxuu ka wariyay um lmuminiin radia allahu ta an ardaha qalat waxay tir caaisha kaana rasul rasulka wuxu sal slm yaqulu mid yihahda allahuma alayow iqsil laq khataaya gafafkayga bimaai thalji biyaha barafka iwalbaradi dhadada biyaheed wanaqi ilahay nadiifi qalbi qalbigayga min alkhataayaa gafafka kamaa naqayta si naqayt si aad u nadiifisay athawba marada alabyada ee cad min adanas wasaq ugu nadiifisa rabbiyow ilaahayu qalbigayga waxaa weeyaan nadiifi oo gafafkayga dhaq oo barafka ku dhaq weyaan marka maa-o thaljiga inay wax nadiifinaan ayuu imaamka muxuu ahaa halkaas kasoo qaatay iyo beredka labadaba waa istinbaadkiisa cajiibka ah aleyh raxmatullah iyo mxuu kala soo baxa cilmiga axaadiista nabigeena sala allahu alay slm ducadii uu nabiga ku duceystay iyo wuxuu kala soo baxay in biyaha barafka iyo biyaha dhadada lagu weyse qaadan karo weeyaan dhadada dabcan qofkii aanan aqoonin waa biyaha markii habeenkii qabow uu jiro baabuurta iyo daaqadaha iyo biyahaas mxuu aha dhibacda hoos saaran roobna usan da-in biyaha ayaa dhada la yiraha weyaan waayo xadiis saddex boqol iyo afar iyo soddonaad waa xadiis saxiixa waa hiqatun xaafid weeyaan qaala wuxuu yidhi anba'ana jariir ibn cabdilxamiid haddaan soo marnay can cumaarat ibn lqacqac addabi alkuufi waa hiqa weeyaan can abi zurca ibnu camr ibnu jariir albajali waa hiqa can abi hurayrata wuxuu ka wariyay amiir muxuu ahay ninka la yihahda abu hurayra oo raawiyat islam radi allahu ta arda cabdilxasan dawsi qala wuxuu yihi kaana rasul rasulka wuxuu sal sl qod mid yihahdo allahuma alli iqsilnii iga dhaq min khataaya gafafkayga bithalji baraf iyo walmaai biya iyo walbarada dhada weeyaan marka intaba in lagu weyse qaadan karo oo lagu qabaysan karo oo lagu taahur lagu samayn kara ayuu imaam kusoo daliishaday aleyh raxmatullah baabu suuri lkalbi eyga hambadiisa ayuu baabkan u baab yahay biyihii u afka geliyey ama uu wax ka cabay wixii ka haray see la yeeli xadiidka saddex boqol iyo shan iyo soddonaad waa xadiid saxiixa qaala imam nas raxmatullah akhbarna cali ibnu xujr ayaa noo warramay asacdi almarwasi haddaan soo marnay qaala ambana cali ibnu mushir alqurashi alkuufi qaadi lmawsil mawsil oo taqaanaan oo ku taal ciraaq ayuu qaadi ka ahaa hiqatun lahu gharaa'ib bacdamaa waxa weeyaan adara oo indhabeele marka dambe markuu indhabeele kadib waxyaaba gharaa-ib buu la imaan jiray oo lala yaabo oo muxuu aan lagu waafaqaynin laakiin waa nin hiqa waa qaadiga mawsil weeyaan qaadiga mawsil weyaan cali ibn masir an acmash acmash waxaa weeyaan sulayman ibn mihran wey waa soman waa hiqa can abi razin abi razin waa mascuud ibnu malik alasadi alkufi hiqat faadil wa abi salix asamaan الزyات ذكوان ayaa loo yqaana الmdني wa ثiqة عن أbي هurيرة wuxuu ka wariyey radي الlه ta arضa qal abu هurيرة qaala rasul rasulka wuxu yhi sl slm idaa walaqa alkalbu eyg hadduu muxuu ahaa afka geliyo ama carabku ku cabo fii inaa'i axadikum midkiin waalkii falyuriqhu ha daadiyo oo horta biyihii xagga ha ku shuba ha quba uma kadibna liyagsilhu ha dhaqa sabca maraatin toddoba jeer waalka isagaa ha dhaqa ayuu nabig sala allahu alayhi waali wasalam waxaa noo imaan oo lagu dari doono baabka todobaad baabu tacfiir ilinaai waalka in la booreeyo bituraabi ciid min wuluuqi alkalbi eyga muxuu ahaa afka u geli dartii min wuluuqi kalbi eyga eh, afka gelinta u geliyey fiihi gudihiis u geliyey in eh, dhaqitaanka lagu daro cara oo la booray ayuu baabkan u baabiyay saddex boqol iyo lix iyo sodonaad waa xadiis saxiixa qala imam nascali raxmatullah akhbarna moxamed ibn cabdilacla moxamed ibn cabdilacla haddaan soo marna waa hiqa qaala xadathana khalid yani ibnu xaarith weeyaan alhujaymi isna waa iqatu thabt can shucba wuxuu ka wariyey imaamka ataqanin an ibitayax abitayax waxaa weya yaziid ibn xumayd weyan addabi oo iqatu thabt qala wuxu ui samictu muarifan muarif ayaan ka maqlay ibn cabdillahi shikhiir weyaan waa iqatun caabidun faadil can cabdillahi bn muafal waa saxaabi jaliila wuxuu geeriyooday kontan iyo todoba hijir nabigeena sal slm waa ree musayna ree musayne weyaan raggi wuxuu ku jiray taxta shajara nabiga kurunbay oda alayh sala slam ana rasul rasulka al sl slm amara wuxuu far nabigeena biqatli kilaabi eeyaha in la laayo ayuu nabiga faray sal slm warahasa wuxuu rusqeeyey fii kalbi saydi eyga ugaarta in waxaa weeyaan la haysto iyo walhanami iyo midka arijirka ah ayuu nabiga ruqsayey sal ll ly slam wa qala wuxuu yidhi idaa walaqa hadduu afka geliyay alkalbu eygi fil inaai waalka gudihiisa faqsiluuhu dhaqa sabc maraat todoba jeer dhaqa wacafiruuhu thaamina marka sideedaad booreeya bituraabi ciid ku booreeya waan u tegi doonaa insha allahu tacala tacfiirkaas ma todobu noqonaya ma sideedu noqonaya macarada ayaa sideed ku noqoni baabkaas insha alla hal mar ayaan eh, dul mari doonaa biidn illah caza wajal xadid saddex boqol iyo todoba iyo soddonaad wa xadid saxiixa qaala imam nasa aleyh raxmatulah akhbarna camr ibn yaziid abu burayd ayaa la yihahdaa camr ibnu yaziid abu burayd aljarmi weyn waa saduuq qala wuxuu yihi xadathana bahz ibnu asad alcamiy ayaa la yihahda alcamiy waa ree basra waa hiqatun thabt qala xadathana shucba waa imaamkii can ibtayax hiqatun thabt waan soo marnay abi tayax marka waa yaziid ibn xumayd qaala xadaanaa ama qaala wuxuu yihi samictu waxaan ka maqlay muarifan ibn cabdillahi shakhir waa siqatun tabtasne yuxadis oo ka warramay can cabdillahi bni muafal saxaabiga jailka qaala wuxuu yihi cbdillahi bni muafal amara rasuula nabig wuxuu faray sal slm biqatli kilaabi eeyihi in la laayo qaala wuxuu yihi maa baalahum maa baaluhum wa baalu kilaab ayaga iyo ayaa maxaa ka dhexeey ey maxay kufalayaan maa baaluhum ayaga shanigooda muxuu baalu kilaab iyo eyga muxuu shanigiis iyo xaaladiis ey ayaga maxaa ka dhexeey maxaa ka khusay ey maxay ka rabaan see yeelayaan qaala wuxuu yihi saxaabigii warahasa nabiga wuxuu ruqseeyey fii kalbi saydi eyga ugaarta soo qabto iyo kalbi alghanami iyo eyga ariga ji ari jirka ah ama xoolo jirka ah, nabigu ruqsayey sal slm wa qala wuxuu yihi idaa walaqa hadduu afka geliya alkalbu eygi fi linaa'i waalki dhaqa sabc maraatin wacafiruuhu booreya athaaminata marka sideedaad bituraabi ciid ku booreeya weeyaan saasuu nabig yiri sal l slam khaalafahu abu hurayra abu hurada ayaa khilaafay wa qaala wuxuu yihi hdaahuna midood bituraabi turaabka dhiga weyaan aan dhamayna xadiid kadibna wixii jamciga haaminada iyo ulahuna iyo ukhraahuna inta lagu jamcinaya insha allahu taala isla fiirin doonaa xadii saddex boqol iyo sideed iyo soddonaad wa xadii saxiix qaala imam nasai raxmatulah akhbarna isxaq ibn ibrahim alxandali qala wuxu yhi ambana mucaad ibnu hishaam mucaad ibnu hishaam ibnu cabdillaah mucaad ibnu hishaam ibnu cabdillahi dustuwaabi weeyaan ninkaas waa saduuqun rubama wahim waa saduuq inuu wahma ku dhacaya laga yaba ree basr ayuu ahaa qala wuxu xadثnي abi aabihii waa hishaam ibn cabdillaahi samber adustuwai weeyaan samber adustuwai ayaa la yihahdaa waa hiqat thabt qadariyinimo ayaa lagu yaro fiqay can qataada min dacamata saduus اlbصri waa hiqat thabt can khilaas khilaas ibn camr alhajari weeyaan waa reer basra hiqat caabid weeyaan hiqat kana yursil waa hiqa lakinahu irsaal ayaa lagu sheegay can abi raafic nufayc saa'iq weeyaan almadani naziil اbصra ree bصr ayuu ahaa hiqaة thabt can abi hurayrata wuxuu ka wariyay cabdiraxman skhdowsi radia allahu ta arda ana rasul rasulka sal slm qal rasulkan wuxuu yidhi idaa walaqa hadduu afka geliya alkalbu eygi fii inaa axadikum midkiin waalkiisa falyaksilu hadha ha dhaqo sabca maraat todoba jeer ha dhaqa uulaahuna tan u horeyso bituraabi ciid ha mariyo weeyaan xadiidka u dambeeya insha allahu cashirka waa xadiid saddex boqol iyo sagaal iyo soddonaad qaala imam nasa aleyh raxmatullah akhbarna isxaaq ibnu ibraahim alxandari wa ibnu rahwey qaaluu xadathana cabda cabda ibnu sulaymaan weeyaan abu mxamed اkufi wahiqat thabt an ibni abi caruba saciid ibn abi caruba uh, uh, weyaan mihran yashkuri ayaa loo yaqaanaa mawlaahum albasri hiqat xaafid kahiir tadliis wakhtalad tadliisna badanna waa mxu wuu lahaa ikhtilaad isku dardarsan dambena waa jiri xilliga dambe an qataada wuxuu ka wari ibnu dacamata saduus basri wa hiqat thabt an ibn sirin maxamed ibn sirin waa hiqat thabt caabid uh, qadarkiisana aad u weyn yahay raximah اllah waraxima jamiica ruwaat can abi hurayrata wuxuu ka wariyey radi allahu ta arda an nabi nabigana wuxu ka wary sal sl qal nabigana wuxuu yihi idaa walaaqa hadduu afka ku cabo alkalbu eygi fii inaa'i axadikum midkiin waalkiisa falyaqsilha dhaqa sabc maraatin todoba jeer uulaahuna tan u horeysa bituraabi ciid ha ahaato weyaan axaadiistaas marka baabka imaamku uu baabaystay caleyh raxmat ullah tacfiir alinaa bituraabi min wuluuqi lkalbi fiihi axaadiista soo aroortay tan sideedaad ayaa soo riwaayad kaloo soo arortay ukhraahunana way jirtaa mid kalena ixdaahunna intaba way jiraan weyaan duuduubka marka wuxuu noqonayaa in horta todoba jeer la dhaqa waa lagama maarmaan in turaab meesha ay ku jirtana waa lagama maarmaan inay awalka noqoto dhib ma lahan inay aakhirka noqotona dhib ma lahan inay mid ahaato unbaa muhiima laakiin ma todoba ayaa lagu kaaftoomi mise mar sideedaad ayaa laga dhigi sida muuqato alcilm cinda allahi caza wajalla todobada biyaha turaabta ayaa sideedaad ku amarka todobadii todoba jeera la dhaqayaa turaabtina sideedaadtana la tirina marka waa turaabti lagu dira ayaa mar sideedaad laga dhigaya laakiin dhaqitaanka waa todoba jeer saas ayaa kolleyba muuqata saas ayay culimada in badanna ku jamciyeen hada wallahu aclam w sala allah wasalam ala abdi rasul mustafa